yaquulu mila maa yaquulu muadinu wey masalada sadaqta wa bararta waa wadaad bay la qumanaatay wax wadaad la qumanaadayna oon daliil aayad iyo xadiid iyo ijmaac iyo midna qiyaas saxiixa lahaynna wax loogu daalo ama ilaahay baa loogu dhowaan loo yidhaahda meesha ma yaallo warkaasi meel laba ma sugnaba waxaa labaadoo isagana meel loo yeelay laakiin aan asixin oo daciifa ah. markii la aqimayo qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa aqaamaha allaahu wa ma jirto wax la yihahdo xadiidka xadiid daciif oonsan la sugnayn weeye qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaatu ka dhaba faquuluu mila maa yaquulu lmuadinu cumuumkeedaa waxaan ahayn inta aan oghayan garanaya looma hayo markii adaanku dhammaado ducaa laga daba akhriyaa allaahuma rabba haadihi dacwati taama aad baynu u fadli badan tahayo wuxuu yihi nabigu darajo waxaa jirta ugu sarraysa jannadoo wasiilo la yidhaahdo anigana ninka la siin doona inaan noqdaan rajaynayaa ilaahay ninkii taa ii weydiiya waa munaasabadaase xallat lahu shafaacatii shafaacadaydaa u waajibaysa iyadiina in la yidhaahdo waa sunno laakiin wax lagu dardaroon sal iyo raad lahayn baa iyana jira inta sugani waxaa weeye allaahumma rabba haadihi اdacwati اtaama wاsalaati اlqaa'ima aati muxamada اlwasiilaةa wاlfadiila wabcahu maqaama maxmuuda اladii wacadta intaasaa sugan inta dambe inaka laa tukhlifu اlmiicaada waa daciif inta dhexda lagaga darayna walaa daciif sal iyo raadtoona ma laha waa wax wadaad la qumanaadayoo sunnadii iyo dikrigii waaridka ahaabaa waxaan jirin lagaga barxay dadka wadarajata alcaaliyata arafiicata ma jirto sal iyo raatoona mala bidco weeye ducadii nabiga laga dhaxlayna ka mid ma aha inta aan arkane laa fii saxiixin walaa fii daciifin kuma jirto tan dambaaba inaka laa tukhlifu lmiicaad baaba xadiid daciif eh tan laa daciif walaa saxiix saa darteed haddaad tidhaahdo aati muxamadan ilwasiilata waalfadiila wاdarajaa اcaaliyaa الrafiica intaashay ka buga wey waxaan jirinoon sariya raad lahayn ood sunnadii sugneed ku dartay wey oo intan hadday ficneed in lagu dara nabigaa waxoogay naga qariyoo nahagraday miya sala اllahu alayh wasalam xaasha arrintaa ilaahay waa ka badbaadiyey intuu ina baray baa darajada lagu gaaraaye haddaad bidco ku darto weel suba ku jiro haddaad biyo ku shubto maxaa dhaca intuu kor soo maruu daataa soomaha subagii biyo keliya kuusoo hara sideedaba sunnada bidca haddii lagu daro sunnadii baa meesha ka baxda bidca baad meesha kuusoo harta ood la fadhiisataa sunnadaa inugu filanoo weelasha inoo buuxisee ajirkeedana ina deeqaaye bidca haynagaga barxinoo haynaga daadinina marka wabcadhu maqaama maxmuudan iladii wacadta intaa keliya weeye waxa sugan iyadana mida kaloon sal iyo raad lahayn baan kusoo gebagabayn cashirka caawa oo halkaa marka la joogaah waxaa laga yaabaa inaad akrideen fatxulmubdi fatxulmubdi ma taqaanaa tajriid lbukhaariga mukhtasarka zabidi nin baa sharxay kitaab fatxulmubdi la yidhaahduu ku sharxay kow mukhtasarka bukhaarigana waxaa kaloo sameeyey nin ibn abi jamra la yidhaahdaa sharxay isagana kuu sharxaya ke ah waxaan idinka rabaa in ay sheegtaan saaxibu fatxi lmubdi tajriid sariix buu sharxay ibnu abi jamrana mukhtasaru lbukhaari buu sharxay aan tajriidka ahayn mukhtasarkaa waa kee gacantaaga waa la waay shaqo guri wey habeen dhan baa idinka rabaa ya mukhtasarkaa ninka leh baan idinka rabaa isagu uu sharxay waxay leeyihin nimankaasi wax fiican baa jira markii aadaanka meelaha qaarkii aada marayso weligaa indhaxanuun kugu dhici maayo adaad gacansaa u marso diaabka wax la saaro oo lagu akriyo labada indhood loo mariya lam yarmad abadan sheekadaana sheeko buga weeye sal iyo raatoona ma laha waxba gacmahana candhuufa isaga tufin indhahan ha iska maraan marin sheekadani nabiga kama sugn sal slam xadiid mawduucahoo beena wey wuxuu dhaabaa wadaraja alcaaliya arafiica kaa mawduuca hataa maahnaa waa weyne kan xadiid beenoo mawduuca lagu saleeyey nabigaa yidhi markuu maqlo ninkii intuu saa u akriya saa labada indhood u mariya bajaq kaga siiya lam yarmad abadan weligii indha xanuun iyo cudurka bakoorada la yihahdaa qaban maayo sheekadaasi been wey marka waxba yaa laydinku lugoynin inta sunnada sugan baa ajirkeedu kaa badbadan yahay bidcadaha isaga barxin inta yar bay kugu deeqdaaye hadday kula yaraatay intaa koobane gaaban bay kugu deeqdaaye intaasa ilaahay barakayne baail haddaad ka buuxiso khayrkii meesha wuu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 waa salaadu hadday laba ataxiyaad leedahay ilaan salaaduhu laba ataxiyaad ma wada lahano salaada ragcadda watarkii laba ma laha sunan badan haddii laysu bixinayo waa la yeeli karaa salaada subax laba ataxiyaad ma laha laakiin salaadaha faradka siday u badan yihiin afarta kale subaxa maahane laba tashahud ama laba ataxiyaad bay leeyihiin haddaba ataxiyaadka hore buu leeyahay waa sunna fuqahada shaaficiyadu waxay u deliishadeen in nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalama intuu halmaan uga tegay ataxiyaadka hore uu laba sujuudoodoo sahwi ah ku kabay waxay leeyihiin mar iyagu fuqahada shaaficiyada curfigoodu salaadu waajib haddii la yidhaahdo ama faraa'id la yidhaahdo ama arkaan la yidhaahdo isku wada mid wey wixii intaa ka soo harayna waa sunan iyo hay-aad sunankoo laba qayboodoo alabcaadu walhay-aatu ay u yaqaanaan wey arkaanta iyo faraa'idka salaada haddii mid laga tago waa in lala yimaadaa ama ragcaddii uu midkaasi ka maqnaayey ma tirsana haddii waxay leeyihiin qaacidadoodu camal laga tegay ama qowl laga tegay oo sujuud lagu kabay haddii aad aragto waa sunna sababtoo isagoo laga tegay bay salaaddii asaxday ka tegitaankiisiina rakcaddii dhannayd ama wixii ka dambeeyey baatil kama dhigin nabiga sal ly slam maalin maalmaha ka mida uu dadka tukiyey xilligii tashahudka hore inuu fadhiisto la rabay duhur iyo casar miday ahaydba buu hore isaga istaagay markii salaaddii afartii ragcadood iyo atixiyaadkii dambe uu dhammeeyey oo sidii caadiga looga bartay atixiyaadku markuu dhammaado in salaadii laga baxay ay ahayd buu laba sujuudoodoo sahwi a ah la yimid kadibna salaadii buu ka baxay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkaa saxiixaynka ku yaallaa tilmaamay tashahudka atixiyaadka hora haddii laga tago in lagu kabayo sujuudu sahwi oo aan loo soo noqonayn laakiin haddii laga taga rukuuc ama sujuud laga tago iyaga sujuudu sahwi keliya laguma kabee waa in lala yimaadaa kadibna sahwigii dhacay loo sujuudaa taasi waxay tilmaantay salaada isku maqaam iyo darajo kama joogaan rukuucda iyo sujuudda iyo tashahudka taxiyaadka dambe iyo ataxiyaadka dhexe ama hore isku heer ma aha way kala culus yihiin kala culayskaana waxaa lagu fasiri karaa oo keliya leeyihiin in kanna rukni laga dhigo aan sujuudu sahwi bedel ka noqon karin kana uu sunno noqda oo xataa sujuudu sahwigii intaad iyada lafteedii halmaanto haddaabad salaadii ka baxdo mar dambuu bannaanka ku xasuusato waxay leeyihin saxad salaatuka masaladana waxay ku salaysan tahay lafteedu in sujuudu saahwiga laftiisu sunno yahay sunno sunnay bedel ka noqotaye booskeeda buuxisaaye sunno oo darajo hoosaysa waajib iyo rugni ka daraja sarreeya booskiisi ma buuxin karta bay yidhaahdeen wejkaasay yidhaahdeen waalqunuutu in la qunuudo filfajri salaada subax la qunuudana iyadana sunanka labada midka labaad weeye iyo wa filwitri in la qunuudo fi nisfi thaanii niskiiyo qeybta labaad oo min shahri ramadaana ka mid a ah. halka laba masalo oo qunuudka la xiriirta ayuu ku sheegay sii ahaanteedna axkaamta shariicadeenna fii baabi alqunuud asal ahaan waa laba qaybood qaybi nusuus badan baa ku timid oo muran iyo khilaaf kama jiro waa waxaa la yidhaahdaa qunuutu nawaasil markay muslimiinta dhibaatooyin la soo darsaan ama imtixaanaad dadka muslimiintaa qaar ka mida ah qabqa ku dhacaan in salaada loogu duceeyo ragcadda u dambaysa marka rukuucda laga soo tooso in loogu duceeyo ilaahay dadkaa dhibka inuu ka qaado khayr iyo wanaag iyo wanaagna ugu bedelo oo magacyadooda la sheega hadday magaalo iyo waddan tahay haddii hadday ashkhaas iyo magacyo hebel iyo hebel tahay salaada magacyadooda lagu sheego taasi axaadiid aada u tiro badan baa nabigeena kaga sugan calayhi salaatu wasalaam midii waxay ahayd qabaa'il buu habaarayayo calaa riclin wadakwaana qolada la yidhaahdo nimankii quraada laayey waxayna ahaayeen dad intay nabiga u yimid diin sala alla alay wasalam qabaa'il baa waxay yidhaahdeen diinta inaan qaadanaan rabnaa qabaa'ilkaa intaa iyo intaa ee badanna waa nahay dad qur-aankii yaqaaniyo diintii oona baraan rabnaa dad toddobaatameeyi uu u diray markay duurka reerkoodii tageen baa intay tashadeen bay dhaheen toddobaatankan gamtaan ugu istaagno raggii bay laayeen qoladaa riclin wadakwaana buu habaari jiray bil buu nabig alay salaam uun salaad kasta shanta salaadoodna way u siman tahay qunuudun qunuuta nawaasilo shan salaadood buu bil dhan habaarayey qolo kalena dad muslimiin ahayoo maka lagu haystay oo mustadcafiin ahaana wuu u ducayn jiray ilaa ilaahay soo fakiyey markay yimaadeenna ducadii wuu iska joojiyey waa markuu leh allahuma najil weliida bna alweliid ilaah welid weliid soo badbaadi ilaah hebel soo badbaadi magacyoodu tirin jiray hadda ragga qaarkii oo meelo badan dhib ku haysto magacooda haddaad sheegto waa zamanulistidcaafo adigaaba lagu dabakaci sow maaha lafahaaga markay intaad khatar gelin lahayd guud maro kor iska mar kuwaa intaa u ducaynayseed ka soo saar leedahay adigu yaadan ku darmanine korkaa un cumuumiyaadka iska mar taasi waa ducaaulqunuud shanta salaadood baa u siman waana rukuucda kadib nusuusteeduna xad tawaatur bay ku dhowdahay haddaynan gaarin masaladaasi masalo muran le ma aha hal mas'alaa waxoogay waayahan dambe baa muran laga kiciyey dowladihii baa waxaa dhibtay muslimiinta loo ducaynayo gaaladii la habaarayeyna kuwii muslimiinta hor joogay ee maalayacniga iyo waxmatarayaasha ahaa bay u soo dacwoodeenoo masaajiddiinna nalaga soo habaaraabay dhaheen halka ilaahu yuhuudda baabi'i baa laleeyahay ilaahu maraykan jebi baa laleeyahay habaarkaa inuu nagu dhacaanu ka baqaynaa dadkiibaa dareenkooda la kicinayaa markaasaa waxaa qolyihii dowladda ku nanabnaa ee weligeed madax markay joogto qolya waxoogay dabanashleeya waa jiri jireene kuwo badanoo dabanashleeyayaal ah wadaad duub weyn baana dadka dembi kasta u horseedee baa waxay bilaabeen qunuutu nawaasil dowladdu haddaynan fasixin oo weliyulamrigu uusan ogolaanin muslimiinta balaayadu haysata yaan loo ducaynin sheekadu way soo dhaaftay yaan loo gurmanin iyo xoola iyo nafa lagu bixiya way soo dhaaftee masaajidkaaga ilaahu muslimiinta u gargaarti baa laysku haystaa maanta warnimo yahow ciidamo muslimiin oo bixi lahaabaad hor istaagteeno xoolihii muslimiintaad siiseeno maalkii muslimiinta ee muslimiinta gaari lahaabaad hor istaagteeno kuwii dawada loo dirayaa dariiqyadii ka xirtaane aan ducada salaadawna isaga ciilbaxna nadaaya maya gaalkaanaan saaxiibba nahay waxoogay waxna waa naga dhaxeeyaa tixgelin buu iga mudan yahay masaajidka iga ka soo habaarin meesha anaa kadiiqoo ka taliyay masaladu maraysaa wadaad gadaal laga soo dharbaaxo u qiil badan taasaa waayahan dambe muran la keenay waa in madaxweynuhu ogolaadiyo dowladdu waa inay ogolaatiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu waa inay fasax soo bixiso in la qunuudi karo gaal la habaari karo muslim loo ducayn karo meesha istidcaafka iyo dulinimada la maraya ma dhowa laakiin qunuudka aan ahayn nawaasisha isna waa laba qaybood waa labadan uu sheegay qunuudka subaxa u gaarka ah ee shaaficiyadu abcaadu salaati sunanka mu'akadadee kaannahaa bacdu min asalaati wa juzun min asalaati ay ka dhigeen qunuudkaasi meella kuma sugna walow daara quطni fii sunanihi iyo bayhaqi fi sunani اlkubraa iyo wاsuqraa iyo macrifatu الsunani wاlaahaari intuba iyo khaiibu اlbaqdaadi juskiisii ay isku dayeen mas'aladaa inay u qeylbixiyaan haddana qunuutu nawaasilkii subaxay shanta salaadood ka mid ahayd marka laga reebo dhammaan axaadiidta salaad subax waa gaar loo qunuuday tidhaahda wax sugan kuma jiro wabitaali madhabka shaaficiyada ee qunuutu salaati alfajri hala laasimiya sunna mu'akada ah weeye leh luga kuma taagna sal weynna ma hayo qaar qaarkood ninka mustafa diibilbuqa xadiisuu leeyahay xaakim baa abi hureyre ka wariyayo anigu muqni muxtaaj baan ka soo guuriyey xadiidkani xadiid daciifa weeyo aan sal la taaban karoo sugan lahayn xadiidka kugu rooni waa xadiid abu jacfar araasi oo daciifu lxifdi a ah uu ku jiro wa amaa fi subxi falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya xadiidka way nabigu salaada subax ilaa waa adduunyada ka tegey weligii waa qunuudi jire waa daciif abu jacfar الraazi ciise bni mahaan baa ku jiro markuu riwaayadan xaafid ibn xajar fii buluuqi اmaraam ku sheegayna sanadkeeda waa daciifiyo waa qira inay daciif tahay imaamku shaaficina waa ahaa laakiin haddee xaqiyo sawaabku shaaficiye u xagli uga leexan waaye saasaana rag dadka laga rabaa salaada subax qunuudkeedu daliil ahaan waa daciif meel macno lahoo la cuskiyana ma jiro kama hadlayna salaad subaxoo nawaasil iyo masaa'ib loo qunuudayo salaad subaxoo la joogtayne wey wa fi lwitri watarka in la qunuudana salafkay ka sugan tahay laakiin nabiga kama sugna sala allahu calayh waalihi wasalam waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa sunanka soo laguma warin xadiidkii xasan ibni cali nabigaa wuxuu baray kalimaatin aquuluhunna fii qunuuti اlwitri allaahumma hdinii fii man hadayta sowma jirin haa xadiidkaa waa jira asalka xadiidkuna waa xadiid xasana laakiin jumlada le fi lqunuuti ama qunuuti lwitri jumla daciifa oo shaaddaa ah weeye oo turuqdii sixaaxa iyo hiqaadkii waaweynaayey ma sheegin rag laga awo xoog badan yahay oo laga xifdi badan yahay baa ku daray jumladaasi fii qunuuti lwitri iyo fi lqunuutia jumla daciifa oo shaaddaa ah weeye kalimaat aquuluhuna fi ducaai weeye lafdiga asaxay fi ducaaina ma salaad baa lagu jiraa mise banaan baa la joogaa mise sujuud baa lagu jiraa ma kala xigto qadiyada watarkana laakiin salafkii baa laga soo gaaray in lagu qaydo fi nisfi اthaani min shahri ramadaanna qaybta dambe ee shan iyo tobanka dambe ramadaanna waa qowlu iyo camalkii jamhuuru salaf laga wariyey lafteedu xadiid gaara asalka qunuudka watarkaaban xadiid sugan lahaynba laakiin camalka salafku saasuu uu badnaan jiray qaarkoodna waxay dhihi jireen waxba dhib ma lahane ramadaanka oo dhan waa la qunuudi karaa intaasna labadaasaynu kaga bixi wa hay-aatuhaa sunankii hore waa sunanka mu'akadada abuu ku soo ururiyey wa hay-aatuhaa salaada sunanka qaabka loo tukanaya la xidhiidhana khamsata cashara khaslatan shan iyo toban xaaladood weeyo khamsa khamsa inuu yidhaahdo oo taada ka daayaa lugada tacbiir ahaan quruxsanayd bay yidhaahdaan jaryan calaa qaacidati macduudi cadadi maca almacduudi markuuna lafdigu faacil ahayn min alaaa ilaa tisca waa kii la yihahda cagsa almacduudi buu noqdaa fi tadkiiri wataniisi dhedig iyo laboodba haddaba macduudkii hadduu khaslatan oo taau taaniia wata yahay khamsada in ta'da laga daayaa quruxsanayd laakiin wejkan waa un iska layska fahmiya iska wad shan iyo tobanka kow rafculyadayni labada gacmood kor in loo qaado cinda takbiirati alixraami takbiirta salaada marka la xiranaya allaahu akbar laleeyahay in gacmaha kor loo qaado wa cinda arukuuci marka la rukuucayana kor in loo qaado warafci goorta laga soo kor noqdo rukuu minhu min arukuuci laga noqdana kor loo qaado waxaanu ku darin wa cinda alqiyaami min arakcatayni laba ragcadood markaad dhammaysateed istaagtana inaad gacmaha kor u qaaddo salaaddu haddee laba ragcadood ka badantood ataxiyaatatana iyana waa mowdic afraadoo nasku ku asaxay wey rafcu lyadayn cinda takbiirati lixraami marka kor loo qaadayo kitaabkii hore safiinahaynu ku soo marnaye xadwa mankibayhi in loo qaado labada garab ku-aadankooda in la gaarsiiya gacmuhu way sugan tahay in kor loo qaadoo suulashan dhagaha intooda ee lalmata lala simana way asaxday waxaana sixin dhagaha korka dhabarka in laga taabto oo waxaana sixin garbaha damba gacmaha in la gaarsiiyo oo marka la soo celinaya sidaadoo wax tuuri gacmaha horay in loo tuuraana sixin oo waxaana sixin gacmaha markii allah akbar leeyahay in gadaal loo jebiyo baana sixin riwaayadku waxay leeyihiin gacmaha kor buu faraha u taagi jiray koruqaadkoodana ama labada garab qaabilkooda horeay ku aadanaan jireen ama kor buu uga yar yarqaadi jiroo dhagahay ku aadanaan jireen labada wajba waa bannaan yihiin wixii intaa ka duwani haaliban hadyigii ma waafaqsana qaab kastoo loo yidhaahdaba marka rakaadama ama rukuuc ahow ama siirka ama takbiiratu lixraam dheh ama ictidaalka rukuuc laga soo toosay dheh ama laba ragcadood atixiyaad markaad dhammaysateed kor u qaada dheh takbiiratu lixraamka iyo tagacmaha kori qaaditaankooda yaa horeyn yaa dambayn laa ba'sa hadday takbiirtu yar horayso ama gacmuhu yar horeeyaan labada wejba daahirka riwaayaadka waalida weeye ataxiyaadka markaan dhammaysto ean gacmaha kor u qaadayo ma anoo fadhiyaan kor u qaadi mise markaan istaaga kadib baan kor u qaadi asaxiixu markaad istaagta kadib weeye daahirka nusuusta fadhi kor ha loogu qaadaa waxba kuma asixin wax ku sugnaaday ma laha wainamaa waxaa weeye wahmu min asheekh naasir fii sifati salaati wahmi sheekuu wahmiyey weeye laba wahmi oo sheekuu galay saan safiinihii ku soo sheegnay bay midna sheekha sii duldareen saddexaad labadiina ay raad ku yeesheen sheekhu wuxuu yidhi wa kaana yarfacu yadayhi maca haada takbiiri axyaanan marmarka qaarkood buu intauu fadhiyaysan istaagin buu gacmaha koru qaadi jiray buui axyaanan marmar inta badan maxay ahayd markii la istaaga kadib laakiin markii la istaaga kadib inta badan buu koru qaadi jiraydii buusan sheegin axyaanan tiibaa daa'iman dadku qalad ugu fahmeen marka sida badan hadalkaa wuu ku ishaaraya inuu caddeeyaa wanaagsanayd lafdigan uu leeyahay axyaanan marmarna wax daliil ama ah laha xataa sifatu salaadkii u noqda saddexda mujalad lagu daabacee umkihaya mar walba uu tilmaamo wax daliila ma sheegin sheekhu bal daahirka nusuustu waxay ku caddahay inuusan inta uu fadhiya nabigu gacmaha kor u qaadi jirin walidaalika ibnu cumar xadiidkiisu wuxuu leeyahay walam yakun yarfacu yadayhi fii shayin min salaatii huwa jaalisun markuu wariyey waidaa qaama min arakcatayni laba ragcadood markuu ka istaagana kor buu u qaadi jiray wariyey buu wuxuu ku daray isagoo fadhiyana weligii gacmo kor uma qaadin isagaa wariyey in gacmaha xilligan kor loo qaaday fadhi kor loogu qaadayna wuu diiday ibnu cumar radia allahu canhu aragtidiisa nabiga marka la sheego taa waxaad ka garatay markii la istaaga kadib baa kor loo qaadayay tanna waa min awhaami alculamaa une wallaahu yakfiru lahum wa wadculyadayni arinka labaad labada gacmo yemiini midigta in la saaro cala shimaali bidixda la dul saaro midigta gacanta midig iyo gacanta bidix horta waa calaa sadrihi laabta inuu saaro sida ku sugan fii saxiixi ibni khusayma wa sunani abi daawuud ay ku sugan tahay riwaayo xadiidkii waayo ibnu xujrin ka mida wey amaa gacantii midig iyo bidix marka la ysdul saarayo midigtu inay korayso bidixduna ay hoosayso waa sida asalkii ahayd waana riwaayadii imaamu muslim ee waail ibnu xujrin uu wariyey waxaanu sheegin mu'allifku haddaba gacanta midig baa korayn ta bidixna way hoosayn laba mas'aloo midu aynu tilmaannay buusan ku darin labada gacmoodee la isdul saaraya xaggee la saari waa masale ay axnaaftuna yidhaahdeen xudunta hoosteeda ha la qabsado axaadiid bayna keeneenoo aan waxba ka sugnayn mid iyaga oo mutaakhiriinta isku dayey inuu masalada axnaafta saleeyo oo kitaabbuu ka qoray markaasuu wuxuu u bixiyey risbaxtigiisii dirhamu sura fii wadci lyadayni taxta sura hoos in la geliyo waxaan kutubtii kuba oolin oo oh, wahaam ruwaadda culimmada qaarkood markay soo guurinayeen wahmi ka dhacay ahaa buu wax ku saleeyo markaasuu buuro ka dul dhisay marka calaa shafaa jurufi nahaarin bay noqotay oo fanhaara bihi waa la dumay wixii marka waxay yidhahdeen ciladna waan haynaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam aktaru maa yudkhilu nnaasa naara dadka naar waxa geliya waxaa ugu badan labo alfamu afka iyo walfarju afkii gacmaha lama geyn karee farjiga ha laga agdhoweeyo hala tafaaula ilaahay inuu xifdiyo shaaficiyadana waxay dhaheen xuduntiiyo laabta inta u dhaxaysa ha la saaro oo weliba dhinaca bidixa loo badiyo qalbigiibaa ku jiro inna filjasadi mudqatan baa la yidhiye isaga ilaahay inuu xifdiya ha lala aado labadubase sida nabiga ka sugan alay slam waa ka duwan yihiin nabigu laabtuu saari jiray laabta intee la yidhaahdaa halkan dhuunta ee godan wixii ka hooseeya halkan lafahan feeruhu caloosha korkeeda isaga yimaadaanna ka koreeya intaasaa laabta la yidhaahdaa amaa in loo daliishado halkaa dhuunta gacmaha la geliyo oo fasalli lirabbika wanxar loo daliishadaayey istidlaal faasida wey qaar baa fasalli lirabbika u tuko wanxar halkaa dhuunta ana qabsabay u maleeyaan aayaddaas xoolihii adaaxida la gowracay sidaa faasida wey nabigu xadiidkii waail ibnu xujr ee asaxay ee cinda abi daawuuda wabni khusayma nabigu markuu labada gacmood isdul saaree midigta korraysiiyo calaa sadrihi laabtuu saari jire dhuuntana ma ahayn beerkana ma ahayn wadnahana ma ahayn xudunta hoosteedana ma ahayn masalada labaad uusan sheegin gacantu gacanta ha kor saaraatee see halkee la saari ilan gacantani way dheer tahaye waxaa khaطaah oo nabiga ala slam wixii ka sugnaaday ka duwan halkaa xusullada inaad qabsataano ninku gacmaha inuu cuskanayo aada moodo la isdhaafsado nabigu intee saari jiray waxay sheegtay riwaaya abu daauud bisanadin صaxiixin uu ku wariyeybaa waxay sheegtay in nabiga ala slam markuu saarayo gacantan cumaacumteeda midigta inta kafka ee hore uu kafkan kor saari jiray ilaa rusqiga kala baxa laga gaaro amaba dhudhunka uu saari jiray marka ilaa dhudhunkana saar ama xaggan hore u soo dhig weeye laakiin xusullada ha qabsanin waayo haddaad qabsato dhudhunna maadan saarin kafkaagii kafkaagan midigtae cumaacunta ee calaa cashaa baa la rabaa ama tan la lamidka ah kor saar ama horay u yar durki dhudhunka saar saa darteed meesha waxaa ka baxay in faraha la isa saara meesha waa ka baxday dadba waxaad moodaa labada farood istaabsiiya in la yihi markay tukanayaan qolana halkaa garabka agtiisa iyo xusullahay soo qabsadaano ninkani waxaad moodaa inuu meel taagan yaho wax daawanayo gacmaha cuskanayo baad moodaa labadaba wax saxsaxa maaha watawajuhu arinka saddexaad ducaaul istiftaaxa in la aqriyo weeye oo wajahtu wajhiidii caliy bni abi aalib ee muslim wariyey fuqahada shaaficiyada mutuuntooda fiqigana ay u badnaayeen akri haddaad rabto ama ducaadkii ducooyinkii kalee soo arooray akri waxaa fiican marba mid inaad akrido tii cumar ibn khaaab laga wariyey ugu gaabnaydna waxay ugu fiican tahay markay salaadu intay jahriye tahay faataxa kor loola dhawaaqayo adigana takbiirta wax yar lagaala horeeyo ee faatixadii ay kugu soo gaari tawajuhii dheeraa haddaad akhrido kuwa gaagaaban baa la akhridaa si aad tawajuhii sunnadiina u dabaqdo qur-aankii kaa soo gaarayna uusan kaaga kala goynin laakiin calaa kulli xaal midba waxaad ka gaartaba inta noocee soo aroortay waad wada aqrin kartaa afar waxaa weeye walisticaadatu markaa ducaaistiftaaiyo furfurashadiiya soo dhammayso faatixadii intaadan bilaabin acuudu billaahi min ashayطaani اrajiimi inaad dhahdo weeye oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi faidaa qara'ta alqur'aana qur-aan haddii aad aqriyayso fastacid biاllaahi min ashayطaani اrajiim idaa aradta alqiraa'a weeye qur-aan inaad aqrido haddaad doonayso horta shaydaanka ilaahay ka magan galoo ku bilow waa kii شhanaad midka lixaad shan iyo tobankii waljahru in lala dhawaaqo weeye fii mowdicihi meelihiisa jahraa qaybna waa la siraystaa shanta salaadood afarta ragcadood ee duhurka iyo casarkaee maalinimo sideeddaba hoos baa loo akhriyaa salaadaha habeenkii ahna wixii labada hore ka dambeeya hoos baa loo akriyayoo ragcadda saddexaad ee maqribka iyo labada dambe cishaha siddeed iyo saddex marka la ysku daro kow iyo tobankaa ragcadood oo faraa'idkaa salaadooda qiraa'ada hoos baa loo akhriyaa haddee toddobiiyo tobankii markii kow iyo toban la gooyo lix baa soo hartay sow maaha labada subaxa labada horeee cisho iyo labada horeee maqribka ahna iyagana kor baa loo akhriyaa qiraa'ada haddii aad imaam tahay ama keligaa tahay haddaad ma'muum tahay sow ma aha wixii aad aqridaba waa hoos weliga imaamka iyo ninkii qofka keligii aweeyey ah salaadaha kale qaacido guud baa la qaybin waxna waa laga soo reebi qaacidada guud waxay leeyihiin culimmadu hadyiga nabiga sunnada markii la ee laysku celceliyo salaaddu hadday salaad maalin tahayna hoos baa loo akhriyaa wax laga soo reebay maahane hadday salaad habeen la tukanaya tahayna kor baa loo akhriyaa wixii laga soo reebo maahane salaadaha maalintii waxaa laga soo reebi jumcada kow dheh salaada roobdoontana laba dheh salaadaha ciidahana saddex dheh ta qorax iyo dayax madoobaadka laakiin sunanka aad tukanayso duxadii barqadii iyo rawaatibta salaadaha raaca iyo kuwa lamidkaa iyagana hoos baad u akriyay qaacido guud baa dhihi intaa laga reebay maahane janaasadii baa ka mida kuwa hoos loo akriyay maalin hadday habeen noqotana kor baad u aqriyi waxaa looga jeedaa asaa salaatuleylkiibaa u ah kor baad u aqriyi bay yidhaahdeen inkastoo akhriska aad inaada u dheerayni lagaa rabo aada ku camalfasho qowlahu tacaala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha hoosna ha u qarsanin korna ha ula dhawaaqine wax yar ood koru yar qaada akhri dhawaqana cirka ha ku shareerin saxaabaduna saaun bay ahaan jireen markay salaatuleelka tukanayaan nabiguna ala slam markuu xaafadaha habeenkii dhex marayo waa kii abu muuse soo maraye cumar soo maraye abubakaroo aada u dhigayana uu karuu yarqaad dhihi jiray subxii daba markuu habeenkii soo maray nabigeenna sal allahu alay ali wasalam cumuuman inahaasi saasaa kor loogu kala qaadi salaadihii hoos loo akhriyi jiray ee maalintii iyo janaasadiya ahaa maslaxad iyo tacliim darteed kor waa loogu qaadi karaa janaasadana waa kii ibnu cabaas faatixada kor intuu u akhriyey uu yidhi waxaan kor ugu qaaday hadi sunno maaha inaad ogaataan faatixada akhriskeeda janaasadu inuu sunno yahay inaad idin maqashiyaan rabay nabigana calayh salaatu wasalaam salaadaha jahriga ahayn wa kaana yusmicuna alaayata axyaanan saxaabada dheheen marmar buu aayaddanna maqashiin jiray inuu aqriyayo si u ogaadaan oo salaadaha maalintii duhurka iyo casarka in hoos loo qarsan jiray iyada maxaa u daliila saxaabadaa la weydiiyey nabig alay slam salaada hoos haduu akhrii jiray seed ku ogaan jirtay wax waxay dhaheen bitiraabi lixyatihi dhaqdhaqaaqa garhkaan ka garan jirnay in nabigu wax aqriyayo walidaalika maalin maalmaha ka mida salaa duhur waa kii sujuudu tilaawada sujuuday saxaabadu waxay yidhaahdeen salaada waktigii qiraada u taagnaa waxaan ku qiyaasno noola ekaatay suuratu sajda inuu akhriyey oo hadduu kor u akrinayo miyay qiyaasi lahayeen mise suuradday garan lahaayeen calaa kulli xaal aljahru fii mowdicihi iyo walisraaru fii mowdicihi labadaba sunnada hadyiga raacdaa lagaa doonayaa wata'miinu aamiin in la yidhaahdo baa iyadana la iska doonayaa afar han oo kii toddobaada midka toddobaadi waxaa weeye markii la aamiinsanayo markii faatixada la akriyo haddaad imaam tahay haddaad ma'muum tahay haddii aad keligaa tahay hadday jahriya tahay hadday siriya tahay waa la taamiinsadaa tii qiraa'ada kor loo qaadayna aaminteeda kor baa loola qaadaa cala asaxiixi gaar ahaan imaamka iyo ninka keligii tukanaya tii hoos loo yirina adigaba faatixadaada markaad dhammayso baa aamin inaad taa laga rabaa waayo ducaad soo dhammaysay aamiintuna nabig alay slam wuxuu yidhi idaa qara'a alimaamu waqaala alimaamu waladaalliin faquuluu aamiin aamiin dhaha nabiguna alay slam markuu dadka tukinayo ee waladaalliin uu yidhaahdo wuxuu dhihi jiray aamiin yarfacu bihaa sawtahu codka kor buu ugu qaadi jiray maamuumiintu iyagu maxay samayn ma imaamu shaafici wuxuu qabo mise shaaficiyadu siday qabto imaamu shaafici wuxuu qabaa sida xanafiyadu ay qabaan buu qabaa oo ma'muumiinta salaadaha shanta ah wala daallin imaamku markuu yidhaahdo imaamku aamiinta hala dhawaaqa yidhaahdeen iyuu yihi ma'muumiinta laakiin waa inay hoos u dhahaan isagu sidaasuu qabaa fil ummi buuna arintaa ku caddeeyeyoo masar beebin waxayna leeyihiin asalka qur-aanka arintaa qariray sunadana waan ka fahanay oo asalka qur-aanku waxaa weeye udkur rabba udkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wa duuna aljahri min alqowl aan lala dhawaaqin asalka dikrigu waa in hoos loo akhriyaa daliilku ku kutusa in lala dhawaaqi karo baa lala dhawaaqi tanna daliil ma laha waxaan ka garannay yidhaahdeen saxaabadu waxay wariyeen nabigu markuu dadka tukiyo wala daaliin markuu yidhaahdo aamiin buu dhihi jiroo sufuufta dambaa laga maqli jiray oo inta horeba aamiin hadday la wada dhahda makarafoon samaacad lama haysanine yaaba maqli lahaa yidhaahdeen inta kale hoos u tiri baan halkaa ka garanna bay yidhahn calaa kulli xaal mid soomaaliya shaaficiyad dad lamidana aaaar abi hurayriya ibnu zubayriya laga wariyey darteedoo ay la dhawaaqi jireen dadkuna jaamiin kala daba jahri jiray bay ku xoogeeyeen idaa qaala alimaamu waladaaliin faquuluu aamiin kor buu imaamku ulahaa ee kor ula dhaha weeye bay yidhahdeen soomaaliya baa isagoon madaahibta culimmada kale aqoonin buu niman axnaafa la soo tukaday salaad maqrib meesha waxaa jooga waa axnaafi sida keliya dhex taagan imaamkii wala daaliin markuu yidhi buudi sidii loogu dhufan jiray aamiintii baasheeni aamiinteeni aamiintii buu ku dhuftay keligii baa dhawaaqay marka dadkii kale hoos bay u dhaheen waa madhabkoodii imaamu shaaficina saasuu qabaa hadhow isagii wuu naxay wuxuu u qaatay isaga inuu afrikaanyo soo dhexgalay inay arkayeen hindiganu isaga ay ku buu qaatay hadhow markuu soo baxay wuu sheekeynayaayo alla hindigu xasadsanaa bule <laughs> maxaa dhacay aamintiiba iga baxeen buuli keligeeda iga baxay bui aamintii markean aamintii bilaabay bayaca muslim bui aniga keligii warwaxani waa madhabe iyagana way la yaaban yihin war dadka maxaa ka qaydaysiinaya ma waasheen bay leeyihin ninka miyuu soo yar khafiifayo salaaddii isagoo soo yar khafiifo isku buuqay buu soo galay miyaa oo buufis iyo waxa ku dhacay buufiskii galbeedkan ula jeedaa calaa kulli xaal taamiintii in lala jaaray jamhuuru ahli اlcilmi qabaan aaaar saxaabada ibnu zubayr iyo abi hurayre iyana ka sugnaato laga wariyey marka kor isaga dhawaaq amiintu fadli dheeraadana way leedahayoo nabiga xadiidka caaisha axmed ibnu maajah iyo warinayeene saxiixa waa kii u lahaa maa xasadatkum lyahuudu calaa shayin maa xasadatkum cala ataamiini wasalaami yuhuud waa yuhuudi waxay idinku xasado oy nacdo markii idinkoo samaynaya arkaan oo yidhaahdeen ilaahu waxanay samayna waxaan maxay u samaynayaan ma jiraan say idinku xasdaan laba arimood assalaamu calaykumta iyo aamiinta saa darteed waa dhiirigelin iyo boorin aamiinta lala yimaado arrinka sideedaad waa qiraa'atu suurati in la akriyo bacda alfaatixati faatixada kadib labada ragcadood ee hore iyo mararka qaarkood xataa labada dambe faatixada kadib suurad in la aqriyo baa iyadana sunna imaamka la garay qofka keligii tukanna la garay ma'muumkiina ma aqrinayaa fiihi tafsiilun waa la kala qaadi salaaddu hadday siriya taho hoos loo aqrinayana uu akrin karaa hadday salaadu jahriya tahayno imaamkii qiraa'adii kor u aqrinayana faatixada keliyu akhriyayaa waayo inta dambe faatixadan cumuumkii qur-aanka daahiru nasi daahiru lqur'aani uu yidhi waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu aamusa oo dhegaysta faatixadan daliil gaara ah ka soo reebay waxa kale wax ka soo reebay ma laha marka waa inuu maamuunku dhegaystaa salaada kor loo aqrinayo wixii faatixada ka baxsan ma aqriyi karo lakiinta hoos loo aqrinayiyo imaamka iyo ninka kale way aqriyi karaan wuu daa'imi karaa qofku labada ragcadood ee hore salaadaha labada dambena axyaanan ah baa nabigu marmar baa ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam sunnada sagaalaadii waatakbiiraatu in la takbiirsado cinda arafci markay kor loo soo kacayaba iyo walkhafdi hoos markii loo foorarsanayaba waad rukuucday allaahu akbar waad sujuudday allaahu akbar waad ka soo toostay sujuudii allaahu akbar allaahu akbar mar kastood hoobataba allaahu akbar dheh mar soo toostabana allaahu akbar dheh marka laga reeba rukuucda markaad ka toosayso rukuucda markaad ka soo toosayso samica allaahu liman xamidah baa dhihi dadkii ma'muumiinta ana cala asaxiixi rabbanaa walaka alxamdu bay dhahayaan imaamku rabbanaa walaka alxamdu isna wuu la dhihi qofka keligii tukanaya samica allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu waa dhihi maamuumkuma rabbanaa walaka alxamdu unbuu dhihi mise sida imaamku samica allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu dhihi asaxiixu rabbanaa walaka alxamdu buu ka bilaabay isagu oo nabigaa yidhi imaamku hadduu yidhaahda samica allaahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu idinku dhaho ugu jawaaba taasaa raajixa masaladuna masala khilaafiya wey waa marka rukuucda laga soo tooso wey wa qowlu samica allaahu liman xamidah allaha ajiibo qofkii ku mahdiya rabbanaa rabbiga yow laka alxamdu adaa mahad iska leh qowlkaana waa sunno isagana in la aqriyo waa marka rukuucda laga soo toosayo wey nukarka hariibkan la yahay waxaa ka mid ahaa kitaab aan aqriyayba waxaan ku arkay maqribulcarabi buu ka sheekeynayay maqribulcarabi waxaa la ysku yidhahdaa wadamada libiya morocco muritaaniya tunis iyo jazaa'ir baa la isku yihahdaa shantaasaa maqribulcarabi ama waqooyiga africa la yidhahdaa shantaasi nimanka reer muritaaniya waa dad iska qabqabow afarta kalena dab naara wey waxaa ugu dad kulul nimanka jazaa'ir la yidhaahdo iyagu waxaa weeye rag iyo dumarba cadhadu fooday ka saaran tahay waxaa xiga nimanka marokaanka la yidhaahdo labada kalena ayadu ma kala dhacaan laakiin way ka hooseeyaan marokana wuxuu la hadlayay nin kuleelkooda markay ka hadlayaan wuxuu li walaalkay haddaad u tagto ood walaalkii aaddo naar naar dab baad ugu tegi haddaanigi soo aadana axsan laka tarjic linaarika dabkaasaa kuuba room bui dabkaa lagu qaate <laughs> nimankaa dabeecad kuleelkooda waxay yidhaahdeen haddana dabeecad kuleelka wuxuu keenayaa inuu qofku dagaalkiisu foodaya nin bay isku dhaceen marka nin imaama iyo mid dadkii ku daba tukanayaa isku yardhacsanaa buuga ka qoreen min kharaa'ibkay eh, sheegayeen bay ka mid ahayd imaamkiibaa sahwiyey marka imaamkiibaa wuxuu yidhi meeshuu samic allaahu dhihi lahaa burabbanaa walaka alxamdu yiri imaamkii soo toosayso rabbanaa walaka alxamdu ma dhihin kana uu ku daba tukanaya waxaa u soo baxday deedna imaamkii waxba usoo reebin wareedhe baraka beel anagu maxaan dhahaynaa u yidhi salaada lagu jirago baraka beela ma dhihin erey kale yidhi wishnixna anagul yaa ximaar bi dabeeriyo anagu maxaanu dhahaynaa hadaa taayadii naga tiri imaamku hadduu mahadsawiya samica allaahu liman xamida ka taga marka oo rabbanaa walaka alxamdu ka bilaabo aduu taadii rabbanaa walaka alxamdu baa dhihi isagaa sahwiyey in samica allaahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu la yidhaahdo haddaad keligaa tahay iyo haddaad imaam tahay baa sunnaa haddii laakiin aad ma'muum tahay rabbanaa walaka alxamdu sunno kuwa midka kow iyo tobnaadi watasbiixu in la tasbiixsado fi rukuuci wasujuudi labadaba nabigaa laga wariyay ala slam ficilkiiso rukuucdiisana subxaana rabbi alcadiim buu dhihi jiray sujuuddiisana wuxuu dhihi jiray subxaana rabbi alaclaa wa bixamdihi ma lagu dari fiihi nisaacun waa la ysku haystaa waxayna ku xihan tahay xadiidka nabiga ka soo slam wa bixamdihi ma sugan tahay mise ma sugna culimmada qaarna way qabaanoo say fuqahadu u badan yihiinoo subxaana rabbi alaclaa wabixamdihi oo sujuudiah subxaana rabbi alcadiim wabixamdihi oo rukuucdii ah hala akriyay yidhaahdeen nin waxaa akriya risaalo ka qoray isagunoo wabixamdihi inayna sugnayn alqowlu lmaxmuud buu bixiyey inaynan qadiyada wabixamdihi fi rukuuci wasujuudi midna sugnayn buu isagu meel dhigayo culimo badan buuna ka soo guurinayey laakiin wakti hore ay ahayda sargaf bay igu martayoo aada uma wada xasuusto calaa kulli xaal culimmadu intay u badan yihiin waa bixamdihi in lagu daro weeye wa wadcu lyadayni labada gacmood in la saaro cala alfakdayni labada bowdo aad saarta fi ljuluusi markii aad fadhiisanayso ee ataxiyaadka u fadhido ama bayna sajdatayni aad fadhido labada gacmood labada bowda inaad saarto ilaa halka lawyaha korkoodaa baa iyana sunno ah markaad saarayso yabsutu lyusraa biixda wuu fidin waa ataxiyaadkiiye wayaqbidu lyumnaa midigtana wuu laabi ila almusabixata farta lagu tasbiixsada maahane fa isagu yushiiru bihaa wuu ku tilmaamayaa mutashahidan xaalu yahay mid ataxiyaatanaya markaad ataxiyaatanayso farta iyadaa waa taagaysaa halkan waxau yidhi gacmaha hala saaro nabigay ka sugan tahay sal ly slam gacanta bidix hala fidiyana way sugan tahay midigta faraheeda hala laabana way sugan tahay laakiin nabiga waxaa ka sugan marka uu faraha laabayo kaana yacqidu alaaan wa khamsiina tirada konton iyo saddex say u dhiganta carabiga ah buu gacantiisa midig ka dhigi jiray baa layidhi oo see uga dhigi jiray riwaayad baa sii faahfaahiyo suulka iyo farta dhexe buu xalaqad wareega ka dhigi jirayo saasuu isu saari jiray saa marka la yidhaahdo carabiga saddex iyo konton bay ka dhigan tahay shantu waa goobaabin wareegsan sow ma aha halkaa ka fiiri marka haddaba labada farood ee goobaabinta saddexduna soo saddex farood iyo mid kor loo taagay sow ma aha iyana waa kuwan korkuugu taagan alaaa وaamsiina wa kaana yacqidu alaaa وahamsiina markay ruwaaddu ku leeyihiin shan xaggaa ka muuqata iyo saddex xagga ka abuu nabigu tilmaami jiray wey sal slam saas darteed faraha ma wada laaban jirine yar duleel bay lahaan jirtay shantii sideedi dhexda ka bannaan fartana wuu taagi jiray goormuu taagi shaaficiyadu waxay yidhaahdeen markii soo gaadho waa ataxiyaadka ducaad soo aqrinaysaa tawxiidka marka la soo ashhadu an laa ilaaha tahay baad farta kor u qaadi bay yidhaahdeen wsaxiixu wax daliila kuma asixin masaladaas in ashhadu an laa ilaahada laga bilaabo kuma asixin keliya waxaa sugan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ishaari jiray ishaaradaana markuu ataxiyaadanayo faraha inta u laabatan soo reebi jiray korna u taagi jiray saa darteed daahirka riwaayaadku waa bilow ilaa dhammaadka ataxiyaadka fartu inay taagnaato weye laba labaduba aan ku daro maadaama fartii aan joogo farta marka la taagayo xadiidka riwaayada abu daawuudka ah ee fartaha lasoo yaraha goda leh ma asixin camr ibnu maalikin nukri oo daciifa ah ku jira riwaayadaa ma sugna wa kaana yxniihaa hoosaasuu u yargodi jiraydu waa daciifa farta waa inay taagnaataa mas'alada labaadi farta ma la dhaqdhaqaajinayaa asaxiixu la ma asixin xadiidkaasi riwaayada taxriigu waa shaadda waana riwaaya awsaa'idata bnu qudaama nin la yidhaahdo baa kala keliyoobay min beyni saddex iyo toban ilaa shan iyo toban imaam oo arday ay wada ahaayeenoo la wariyey shan iyo tobankaba inay ka hoos baxdo waxaa uga dhow isaga inay ka hoos baxdo xadiidka dhowr arimoodba way tilmaamayaan yuxariku haada abu daawuud in sheekh naasir tasiixa uu tasiixiye ay fii hayri mowdicihaa tahay culimo badanna waa tadciifiyeen waxaa caddaynaya bay yidhaahdaan horta nabigu gacantaynu ishaari jiray saxaabo badan baa warisay halkan saxaabiya laysku haya xadiidkiisa maahane inta kale yuxarikuha kuma darin kow marka hoos loo soo daadego xadiidkan saxaabigii rag badan baa ka wariyey hal nin riwaayadii oo laysku qabtay maahane intii kale yuxarikuha kuma darin halkii nin baa loo yimid saddex iyo toban imaamuu ka wariisay yuxarik kuma darin zaaidata bnu qudaama ku daray walidaalika abu daawuud markuu fii sunanihi ku wariyey arintaasuu tilmaamay oo wuxuu yidhi hayru zaaidata laa yaquulu yuxarikuhaa zaaide cid aan ahayn oo ruwaadii badneedee la wariso yuxarikuhaa ku dartay ma jirto tacliil weeye la cillo la gelinayo inay bugta la sheegayo calaa kulli xaal risaalada yarka ninka yamaniga uu qoray akhriyo albishaara fii shuduudi اtaxriiki wa hubuuti اlishaara la yidhaahdo sheekh naasirna raximah اllahu tacaala fii tamaami اlminna uu ku qiray ninkaa xadiidkan duruqdiisa aad inuu u dabagalay uu ku ictiraafay oo soo duruqdiisii asaaniiddii waxba ka tegin risaaladaasa aada mufiida oo ku noqo ani madhabka sida raajix ilaah baan kuu sheegay halkaana shaaficiyadaan ka waafaqay dhaqdhaqaajintu inayna sugnayn cala alqawli inay sugan tahay see loo dhaqdhaqaajin culamada tir waa dhaqdhaqaajin laba qaab labadaba way sheegeen fuqahadu way qabaan in kor iyo hoos loo dhaqdhaqaajiyo oo kor iyo hoos loo dhaqdhaqaajiya gacanta waxa la dhaqdhaqaajin waa farta gacanta maaha sidii weel adoo walaaqaya inaad gacanta oo dhan saa tiraada maaha farta weeye waxa la dhaqdhaqaajinayo waxaa kaloo qaarkood maalikiyadii fuqahada qaar kamida yidhaahdeen midig iyo bidix baa loo dhaqdhaqaajin qaarba waxay yidhahdeen maya saasaa loo waraari oo la dhihi calaa kulli xaal wax nas oo ku sugan mala qaab loo dhaqdhaqaajinayo qaabkii dhaqdhaqaajisaba ninkii xadiidku agtiisa ka asaxo waa yuxarikuhaa bay u tahay waliftiraashu in lugta la goglado lagu fadhiisto ikaadi laba masala iyo aan iska dhammeey su-aalaha mugudadow waliftiraashu in la goglado lugta fii jamiici اljalasaati fadhiyada salaadoo dhan kan u dambeeya marka laga reebo salaadii markaa lugta markaad fadhiisanayso ama sujuudda laba sujuudo dhexdooda ha noqoto ama ataxiyaad ha noqotee lugta bidix inaad ku fadhiisataa sunnaah nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam laakiin ataxiyaadka u dambeeya marka la soo gaaro watawaruku sinta dhulka in la dhigo lugtan bidixna xagga midigtaa loo bixiyo fi ljalsati alakhiirati fadhiga ugu dambeeya hal mid baa kugu iman marka xadiidka horta la daliishanayo o dhan waa xadiidka abi xumaydi asaacidi faidaa jalasa fi rakcatayni iftarasha hadduu laba ragcadood fadhiisto lugtuu ku fadhiisan jiray waidaa kaana fii aakhiri salaatihi ama fi rakcati alaakhiratina tawaraka sintuu dhulka saari jiray hal mas'alaa kugu soo noqon marka hadduu fadhigani ragcataynkii yahay aakhiru salaadna yahay laba wasfi laba tilmaamood buu qaatay salaadaha halka atixiyaad lahoo dhan israaciyo bay fuqahadu saddex qayboodba horta u qaybsameen qolo waxay yidhahdeen sunnada salaadu weligeedba waa iftiraash wax tawarug la yidhahda ma jiro waa madhabka xanafiyada markaad xanafiyada masaajidooda ugu tagtaan wax tawarug la yidhahda ku arki maysaan ugumaba jira iyaga barnaamijka nimanka la yihahda maalikiyadana wax iftiraash la yidhahdaa barnaamij kugumaba jiraba hadduusan laba ragacood dhexdood fadhiisanayo iyo laba sujuudood dhexdood hadduu salka saarayo tawarug buu samaynoo salku dhulka saari dhinacu dhulka saari labada qoloba daahirka nusuusta in lagu wada camalfalo way gara mareen waxaa isku soo haray shaaficiyada iyo xanaabilada se waxay yidhaahdeen salaada laba ataxiyaadle way isku raaceen ka horena lugta in lagu fadhiisto ka dambana lugta xagga loo bixiyo salaada hal atixiyaadla laysku qabsaday marka ama hal ragcadoo watar ha noqoto ama sagaalan hal atixiyaad isku raaciye ha noqoto ama mid laba ragcadood oo subaxoo kalea ha noqoto maxaan samaynaa sababta ishkaalka keentay waxaa weeye mar fi rakcatayni way tahay oo atixiyaadkii horay shabahdaan waa kii ugu horreeya la fadhiisa salaada marna kii ugu dambeeyeyba weeyo way shabahdaa kii ugu dambeeye ragca alakhiira weeye halkaasay ku kala tageen shaaficiyana waxay dhaheen akhiirada la rajaxayaayo ictibaarka waxaa xukunka la siin wax ka dambeeya ma jiraa lanna salaan baa tacqiibinayso salaaddii in laga baxayo in lagu gartaa la rabaayo waxyaabo badan baa loo baahan yahay bay yidhaahdeen saas darteeda subxii iyo watarkii iyo dhammaantood tawarug baa la samayn watawaruku fi ljalsati alakhiirati ama midaha ka horreysamana ka horrayne xanaabiladana waxay yidhahdeen maya tii ugu horeysay inaytaan ictibaarinaynaayo lubtaan ku fadhiisanaynaa labada qolo xadiidka abi xumaydi saacidi bal labadiisa jumlo bay mid walba meeshooda markay joogaan intay soo qaataan baad moodii daliil nasa in la hayo xanaabiyadu waxay kuu keeni waidaa jalasa fi rakcatayni iftarasha soo laba ragcadood subaxii maaha waaba nas bay ku leeyihin laakiin xadiidku salaad labaa taxiyaad buu ka hadlayay shaaficiyada adu imana wallaahi shaaficiyadii waa laga hayaa saad u leedahay waidaa kaana firjalasa fi rakcati akhiirati tawaraka bay ku dhihi ragcaddii ugu dambaysa sawtan maaha nas baaban haynaaye maxaa muranka keenay kuleeyihi labada masale midna nas meehe midna jir ragcataynkuu ka hadlayay waa ragcatayn laga dambeeyo kana rakca alakhiiradu waa ragca alakhiira fadhi hore ka dambeeyey uu xadiidkaasi ka hadlayay marka daatu shabahin weeye hadday kala rajaxnaan waayaan sawaasiya iftiraashka iyo tawarugu hal taxiyaad hadday yeelato laa fadla liaxadihimaa cala alaakhari isaga taga dad rabto wاtasliimaةu الثaaniyatu ta شhan iyo tobnaad asalaamu calaykum ta salaada ugu dambaysana sunankeeda ay ka mid tahay laba jeer asalaamu calaykum in la yidhaahdana min xadiidi ibni mascuudinna way ka asaxday min xadiidi sacd ibni waqaabi waqaasna way ka asaxday xadiidka sacadna imaamu muslim baa wariyey xadiidka ibni mascuud asalaamu calaykum iyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi labadaba lagu daree gadaal loo jeedsadana abu daauud iyo ayrkiibaa wariyey asalaamu alaykum tunbaa um sunaa midig iyo bidxu jeedsigu goor maan u jeedsan ma asalaamu alaykum taan la jeedsan asalaamu alaykum misaano horay usii jeedaan asalaamu alaykum intaan dhahan haddana jeedsan kilal wajhaani wax sii tasriixinaya ma arago fuqahada in badanoo inkaas hashoo arkay waxay leeyihiin wajhaani mutasaawiyaani labadaba way banaan tahay waay riwaayadka qaarkood waxay sugan nabigu inu ala salaam salamat ilqaaa wajhi assalaamu calaykum yuu isagoo sii jeeda waxaa kaloo sugan dhinaca dadbi jirayo xataa yuraa bayaadu khadihi ilaa dhabankiisa cadiinkiisa gadaal aan ka aragno buu saa dhihi jiray mid baan meesha ku jirin marka sidii shimbir biyo cabbaysa baan meesha ku jirin assalaamu calaykum assalaamu alaykum tan dhexe iyada dhaxda lagu hakanayaan meel lama haysanin tan dhaxda lagu hakanaya dhexda saa laleeyahay sidaan laleeyahay sidan dumeel lama haysato assalaamu alaykum assalaamu calaykum wey laakiin tan dhexda sidaan laleeyahay waa un bidaca camaliga ee salaada lagu daray weeye tan sariya raatoona ma laha halkaasa ku diina wallah subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ila anta astafiruka atuubu ilayk waa iska su-aala waa koobkoobi doonaa jawaabaha qofkan wuxuu leeyahay qofka bil walba saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo tobanka sooma bishii carafa muxuu ka yeelayaa saddexda maalmood ee dambe maalinka saddex iyo tobnaad baa nahyiga soo gelaya maalinkaa ma soomi kara ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wadikrullaahi buu nabigu sal ly wasalam yidhi laakiin afar iyo tobanka iyo shan iyo tobankaaga soomi bilaha kalena sidaadaad isaga wadan insha allahu tacaala qofkan labaadi wuxuu leeyahay kaatun ama faraati fartayda aada ugu dhegan oo weysadu fartaas ayaan gaaraynin ma siibayaa mise waan ku weysaysan karaa kuma weysaysan kartid jirkii hadday biyaha ka celinayso oo aanay dhaqdhaqaaqaynin kuma weysaysan kartid saa darteed markaa weysaysanaysa iska bixi mid ka yar waasacsanna raadso hadhow markaad weysaysanaysaa dhaqdhaqaajiso intaad meesha ka yar durkiso aad meeshii dhaqda sidaasaa kuu fiican midda kale wuxuu leeyahay <laughs> anigoo ah xildhibaan shirka jabuuti ka qayb qaybgalaya haddaan musharaxiinta lacagaha la ordaya lacagtaas ka qaato oo aanan u codayn lacagtaas aha qaatay maxaaraamba wuxuu yidhi reer ciraaq baan la yaabay kanaaca dhiiggeed ma dembibaabay ileeyihiin kanaaca dhiiggeed bay ma dembibaa ileeyihiin buui wiilkii nabigana wey dilay buui sala alla alah ali wasalam baa wiilkii nabigoo qof muslim oo muxtaram ahaayoo maqaam weyn lahaa way dileen buu yidhi muxuu ahaa isweydiin maayaan kanicada dhiiggeedana ka warran bay leeyihin wareedha shilimaadii weydiisay horta meesha gelideeda ma bannaan tahay kama horrayso hadday ilaahay dartii iyo xaara xalaal raadis kaa tahay golaha gelidiisa iyo tegistiisaba xaaraan weeye meesha waxaa lagu dhaqmayaa jaartar weeye diinta ilaahay ka soo horjeeda axmaariya in la mid ana waa loogu adeegaayoo daba dhilif baa loogu yahay dadka diintana waa lagula dagaalamaa dalkana waa lagu iibsadaa intaba intaad fudaysato shili ma aan cunay maxay diintu ka qabtaa meesha kuma jirto haddaad tahay nin qoyan biyeyskama dhowrana dacada meel qabow ma lehee tiimbo waxaa shaki badan ka jira golahaa dadka ku jira inay muslim yihiin islaam inay yihiin baa muran badan ka taagan yahay aduu meel fog baad dhowaad fog baad dhowaad ka egeysaane golo sharci lagu dejinayo gaalo loogu adeegayo muslim lagula dagaalayo dalkii iyo diintii iyo ummaddii cirdigoodii lagu iibsanayo qofku inuu ka mid noqdo islaamna sii ahaado ani shaki weyn baa igaga jira shaki aada u badan waxaan saa u leeyahay haddaan masalada say tahay u dhihi lahaa weydaan u qaadanayninoo waxaan joogaa sidii maka markuu joogay cumar ee dad khilaafada ka hadlaya arkay inuu hadlo uu damcay cabdiraxmaan ibnu cawf uu qabtay yidhi ha ku hadlin meeshan dadkani waxaad ka hadlayso ma garanayaane markaad madiino tagto oo erayada macnahooda dadkii garan lahaa aada u tagto halkaa ka hadal buu haddii kale hadalka si kalea loo qaadan majliskan gelitaankiisu kufri wey waa majri tashriic ligayr illaahiya waa majri walaa lilkufaari ah weeye oo iyaga loo daba nashleeyo oo loo ordo intaa miyaynan ahayn halkan doofaare ku samaystay